waajibiyey aan u imid hadalkii hore hadal la mid ah oo ah maxaad samayday waxaa laygu soo waajibiyey toban salaadood waxaan dheehay oo la dhaqmay oo maamulay reer banu israa'iil ana kaa oqu og dadkoo kaa kaaga ogaal badan ummaddaadu toban salaadood ma awoodaan rabbigaa xaggiisa ku laabo weyddiiso inuu kaa fudeeyo saasuu ku yidhi nabi muuse waa laabtay nabigu salى اlahu عalيه wasalam fajacalaha rabbi wuxuu ka soo dhigay hamsan شhan faataytu muusaa nabi muusaan u imid faqaala wuxuu ihi sanacta maxaad samayday qultu waxaan idhi jacalaha rabbi wuxuu ka soo dhigay khamsan shan sannadood faqaala wuxuu yidhi milow hadalkii horoo kale dadka anaa kaa oqoo og reer banu israa'iilaan dheexay dheehid midii u adkeed ummadaadu shan salaadood ma awoodaan rabbigaa ku laabo weydiiso inuu shanta kaa fuudeeyo saasuu ku yidhi aad u naxariis badan yahay nabi muuse calayhi salaam ambiyadoo dhanna saasay u naxariis badan yahay qultu waxaan yidhi nabigu fasallamtu waan hogaansamay aniga waa hogaansamay ilaahay waa ka xishoonaa kuma laaba karo wax badanaan ku laalaabo haddii hadda shan laga soo dhigay waa hogaansamay shantaa waa qaadaa oo u geyna ummadda fanuudiya waa la dhawaaqay naadaa yeertay xagga rabbi ka yeertay ilaah wuxuu yidhi innii aniga qad amdaytu waan tagsiiyey fariidatii waajibkayga shantaas salaadood sidaasay ku ahaadeen waxba laga bedeli maa waan tagsiiyey fariidatii waa shanta salaadood wa khafaftu waana ka fududeeyey can cibaadii addoommadayda addoommadayda waa ka fudeeyey afartan iyo shan salaadoodan ka rid waa ka fudeeyey wa ajzi waxaana ku abaalmarinaa alxasanata halka xasano cashran tobanaan ku abaalmarina hal salaada markay tukadaan toban salaadood ajarkeedaa la siina shan salaadood hadday tukadaan kontonkii ajarkoodiia la siina waa shan salaadood oo kontonkii la ajar ah sidaasaa nabigu ku soo qaaday sal اlahu alيه wasalam xadiidkaas marka mas'alo aan rabay inaan baraarujinno intaas xalaba waa laga gaarsiin karin waxay tahay mas'aladaas dada xadiidka waxay u dariishadaan in meydka la bari karo weliba si aad u ballaarana ugu celceliyaan waxay yidhaahdaan meyd wax ma anfaco waatan la yidhi war nabi muuse sow nama anficin bacda mowtihi haa waa kaasaa meyd in la bari meeshaas markaa qofku inuu aad u fahmo waa muhiim sidaaba waxaa lagu dadaalaa xaqa iyo baadilka inaad kala fahamto waa muhiim ilaahi weynaana subxaanaه wa tacaalaa waxaadan fahmi karin kuguma addoonsan sideeda qofka marka uu dariiqa xaqaa ku sugan yahay laba shayay iswaafajiyaan o waxa uu deliishanaya deliil saxa inay noqdaan aayad qur-aan xadiid saxiixa culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen iyo qiyaaska jeliga ama qiyaaska saxiixa oo culummada mujtahidiintahu ay yaqaaniin oon cid kale fahmi karin deliilku waa inuu saxanya hadduu qofku deliishado waxaan sax ahayno deliilba ahayn oo idha waxaan waa bannaanyihi waxa u daliila warkaas deliilba ma hayaba tan labaad waa inay isleeyihiin deliilka iyo macnaha uu u deliishana deliilka iyo madluulku waa inay isleeyihiin oo deliilku meesha uu ka hadlaayo u deliishadaan hadduu aayad soo qaatay aayaddu macnaha uu ka hadla aayad ka hadlayna waa inay hadduu xadiis soo qaatay waa inuu macnahaas ka hadla oo waa inay isleeyihiin deliilka iyo meesha uu saaraya labadaas qofku markuu isla helo xaquu ku taagay sidaas waxaa khilaafsan dadka markay baadiyoobaan ahlu dalaalka labay mid ka baadiyoobaan waxa uu deliishanaa daliilba maaha amase wuxuu daliil waayahe wuxuu saara meeluusan ka hadlayn labadaasay ka baadiyoobaan dadka baadiyoobaan tusaale waxaan daliil ahayn qof deliishana nin shiikaa wuxuu yidhi wadaada maalin iga hor yimi markaasuu yidhi waryaah shiiqaagu hadduu ku yidhaahdo rabti baadiyo iska socda tigaas noo soo ka waana shiiqaagii ti baadiyana w rabtigu isagu malaha ma soo qalaysa markaasaan idhi maya shiiqu waxaan shiiq looga dhigtaa inuu dariiqa jannada ku tuso rabti baadiyaho la qashaana waa naar dariiqeeda marka ka yeeli ma laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq aan idhiiri markaasuu yidhi ka war haddaan daliil kuu keeno in laga yeelayo shiiq dliil waa qaadanaya idhi dad ii keeno markaasuu yidhi hadda ka hor sheekh hebel dhintay siddeetan sana camr mooteyn wuu yidhi sheekh hebel hadda ka hor meeshaan degey markuu degey isagii xertiisii meeshii degeen gaajo aad u hayday galabta casirka iyadoo aad loo yaaban yahaa waxaa ku soo yimid rati oo aan dabranayn oo xarig aan ku xirnayn lugaha uga xirnayn aa yimid oo socda markaasuu yidhi noo soo qal hartigaas waa la qalay xertii afkay saareen waa la dhergey laba ardadii ka mida xagga u boodanaya annagu cuni mayno shiiqa waxaan u soo raacnay dariiq jannigu maro laakiin geel islaameed halla cuno waa dariiq naareed kana yeelina war cuna uu yidhi waa diideen subaxdiyaa wuxuu yidhi nin xarig wataa yidhi war ratiyaa arkay sidaas iyo sidaas u eg kaasaa la yidhi waa aragnoo shala galabaan aragnay waana qalanno waa cunnay xalay markaasuu yidhi siyaara uwad idinkaaba idin wey waa kaasuu yidhi hantigii shiiku yidhi ha la qasho isaga kaa og in la qalanaayo taasa u daliil marka fiiri ma daliila war sheeko waayo sheeko waa dhawa meeshan ka dhacday wa daliil lama yiha marka taas taasoo kale daliil lama yiha waa inaad fahmi kartoo tiraa maadaa daliil sheegay haddee sheekaad ii sheegtay allaa yidhi ma dhihin nabigaa yidhi ma dhihin ijmaac culummo iyo culummadu masalay ku kulmeen ma keenin qiyaas iyo arrimo daliil looga qiyaastay maahan waa sheeko taasoo kale marka waa dalaal maxaa yeelay daliilba maaha tan labaad waa maxee qofku waxa uu sheegaya daliil waayo ama aayadu aqra ama xadiiu aqra laakiin daliilka meeshaan uu saaraya maba ka hadlayaba oo isma waafaqsana daliilka iyo waxa uu u daliishanayo tusaale iyadan meel oo geed qorax badan ku yaalla oo jiriqay la yidhaah geed aad u qorax badana ku yaalla jiriqa yaallana waran camal waa adduun kumid dhurwaa neef kala cararay qoys qoys baadiyaha iska deg islaamtii waxay ku tiri ninkii waryaa ka dhig dhurwaaga rida wuxuuse yidhi haddaad orodo warmahaanaa ku dilaayo hadduu yidhaahdo uu ka dhigi diidana fulay u qaado waa ka tegi waxay leedahay dhurwaa ninka dhigi waayo cadowna naga difaaci maayo subaxdii ay dharka qaadeen imtixaan ninka marka xoogaa qur-aankana waxbuu ka dhigay markaasuu isla markii inta fakeray uu saas u fiirshu yidhi bal siduu ula dhurwaaga lugaha dambe aan u yahay luguhu isku saha markuu socdo markaasuu yidhi maasho ilaahay yidhi yidhi wajcalna alleyla libaasa bal siduu la sii libaas libaas leeyahay fiiriyu baalkaas maasha ilaahay yii wajacna leyla libaasa gabadhi waxay u qaadatay in ilaahay leeyahay dhuwa hadduu ri qaato yaan laga dhigin i ila wadaadkana waa tiqin qur-aan waa akri jiray haddana aayaduba akriyo wajacalna leyla libaasan aayaddaas u deliisha waxay tihi ilaahay hadduu yidhi kaarag ka di ilaahay bay yidhi u fiirso wajacala leyla qur-aankii soomaali ka dhigay libaasantu maaha luga laysku saha maba aha waxa wey wajacalna leyla habeenkii waxaan ka dhignay libaasan astur wey libaasku waa dharka ee maaha luga laysku sahay fiiri marka fiiri wadaadkaanu aayad waa akriyo daliil waa keeno laakiin daliilku meesha uu u rabo kama hadlaayo mid waa luga isku sahay maba ka hadlaayaba aayaddu wax kale ka hadle habeenkii ilaahay baa astur ka dhigay oo layskuma jeedo saasay ka hadla ilahay baa idinku asturay saasay ka hadla marka fiiri hadda wadaadkaasu daliilu u keenay inaan burwaa rir laga dhigin qofka ila waa baadiisay daliil keenya laakiin daliilku meesha kama hadla intaas haddaad fahamto wax badanaad fahmi kartaa qofka labadaasuu ku baadiyoobaa waxa uu sheegaa haddaysan daliil ahayn iyo daliil waa yahay wuxuu sheegay laakiin meeshu u wada kama hadlaayo waa daliilkiioo la bur jebinayo luqunta laga jebinayo sida qur-aanka ilaahay ku tilmaamay dadka baabiyooba adiladay luqunta ka jawiyaan waa laaban meelaysan ka hadlaynay u dhigan tusaale marka aan xadiiska usoo laabana xadiiskii waa aragteen xadiidkan waxaa loo dariishanaa mayd waa la bari karaa waa la dhihi karaa sheekh cabduqaadir uu ii soo gargaar waa la dhihi karaa saasaa loo dariishanaa nabi muuse nabigeena mxameda sal اlahu alay waslm waa beriyey xadiiska maku jirtaa u fiirsada xadiiska ila waxaa rabaa inay is yeeshaan macnaha u dariisheeda iyo xadiiska macnihiisa hal meel ugama jiro hal mar nabigu nabi muuse ma bariyo u fiirsada wax yar xataa ugama jirto xadiiska u iirsad keliya xadiiska maxaa ku jira nabi muuse la teliyey nabi mxamed sal la ala nabi muxamedna sal اlahu alay waslm mideeda kale asagoo dhulka jooga nabi muusoo dhintay nabi muuse ila tali miyuu oo inuu u dhawaaqday ku jirtaa maya waa arrin mucjizeah ilaahay nabi muxameduu qaaday sala allahu alay slm markaasaa samada lixaad loogu geey nabi muuse waa u tegey iyagoo wada jooga uu tala siiye waana mucjiso nabi mucjiso nabina weliga lama siiyo awliyada lama siiyo mucjiso nabi oo arrin dhacayda maahan qof jooga inta tago inuu nabi muuse la soo tashado wax dhacaya marka fiiri haddii la yidhaha xadiiskan wuxuu tusaa in mayd loo yeedho waa daliil saxa laakiin macnihiisi maaha sababtaa ah nabigu uma yeelin in la tuugu tusa haddii la yidhaha waa been maxaa yeelay ma tuugin nabigu sala allahu alay wasalam marka daliilku waa sax laakiin macnuhu waa qalab taasu maxay ku tusay marka waxay ku tusaydaa adilada yaa leexiya qur wuxuu leeyahay yahuudda markuu hadlaa yuxarifuuna alkelim can mawaadicih kelimka ilaah soo dejiyey waxay ka leexiyaan alla dhigay saasuu leeyahy alla iri meelihii alla dhigay ay ka leexiyaan saasuu alla leeyahy waana kuwii culummada jiray qof kasta oo caamiyaho caabidahoo baadiyoobaa kirishtaanku shabbaha ilaa ayagaa jahli alle ku caabudeen qof kastoo culumaa oo baadiyoobaana wuxuu shabahaa yahuudda u fiirsada nabiguna wuxuu yidhi sal اlahu alيه wasalam latatabicunna sanana man kaana qablakum xadwa اlqudati biاlquda shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci xataa low dakaluu juxra dabin la dakaltumuuh markaad baadiyowdaan waxaad raaci doontaan yahuud iyo kirishtaan taaka taako iyo dhudhudhudhunaad u raaci doontaan xataa god daba hadday galaan waad la gelaydaan saasuu nabi maxamed yidhi sala allah ala sl marka leexintii oo daliilkii macna uusan ka hadlayn la saaro soo dariiqeedii maaha qofka muslimka waa inuu wax fahmaa u iirsado u fiirsado masaladaas aad u fiiriyado marka waxaa isleeya intaas qofka xoogaa suurad waa ku fahmi kara qofkuna markuu ogaado qofkaanu inuu diinkii leexina oo daliilku meeluusan ka hadlayn u dhigayo markuu ogaado qofkaas wuxuu fahmi karaa qofkaas wax uu ku sugan yahay inuu dariiq xaq u socdo iyo inuu dariiq kale ku socdo waa kala fahmi karaa qofka dhan aad ku fahmi kartaa halka daliil markuu soo daliishada aad ku fahmi kartaa marka waxaa isleeyahay intaas qofku wax waa dareemi karaa rawa lbukhaariyu can cabdilaahi bni mascuudin radia allaahu canh bukhaari wuxuu ka wariyey cabdilaahi bni mascuud allah raalli ka noqdee qaala wuxuu uhi cabdullaahi bni mascuud xadaanaa waxaa noo warramay rasuulullaahi rasuulku ilaahay sala allahu calayhi wasalam wa huwa rasuulku assaadiqu asagu waa mid run sheega almasduuqu waana mid run loo soo sheegay almasduuqu daday ka qaldanta oo waxay u macneeyaan almasduuqu waa mid loo rumeeyo luq ahaanayba qalad u tahay masduur ficilka ay ka timid waa sadaqa rumuu sheegay ka timid marka la rabo in la yidhaha waa loo rumeeyey waa sadaqa oo shadan sadaqa qofkaas wixii uu sheegay uu kan u rumeeyey isim mafcuulkeedu marka musadaq ay ku imaaneen ee masduuq ku imaanmeen marka waa mid loo run sheegay ad leeda ee warkuu sheegaa nabiga waxyiga loo soo waxyooday ruma loo soo sheegay sababtoo afiiriya ah dadka beenta sheega laba weeye qof asagaa beenta bilaaba nabigu been ma sheego wa huwa saadiqun asagu waa hunlow dadka kaleo beenta sheega maxay yihiin asagu been ma sheego laakiin beena loo soo sheegay oo waxay yidhahdaan been laguu sheegaa beenu kaa raacda taasna ma dhacdayoo nabiga waxa loo soo waxyooday run wey marka nabiga hadalkiisa beenu saasay isku soo asagu been sheegima beenna looma soo sheegin ee ruba loo soo sheegay waa intaas xadiiska macnihiisu ah. marka macnihiisu wuxuu yahay wa huwa nabigu asaadiqu asagu waa mid hullowga run sheega isagu been mar sheego almasduuqu waana mid loo run sheegay ah, fii maa yuuxaa ilayh waxa loo soo waxyoonaa ruma loogu soo sheegay wasadaqahu allaahu waxdahu alle ballanqaadku u ballanqaadana humu ugu sheegay labadaba rumaa loogu sheegay diinka loo soo waxyooday waa run asaguna rumuu sheegay qaala wuxuu ihi nabigu sal allahu calayh wasalam inna axadakum qof idinkaynin ka mid ah yujmacu waa la kulmiyaa khalquu abuuristiisa fii badni ummihi hooyadiis caloosheeda dhexdeeda lagu kulmiyaa arbaciina yowman afartan maalin nudfatan meni xaalu yahay menida marka koobaaday ku dhacdo riximka hooyada afartan maalin iyo afartankooda habeen waxay noqonaydaa meni sideedaasay meni u ahani waa candhuuf jirkaasay ku kala firtamay xididada iyo ciddiyaha hoostooda waa geli nudfatan meni xaalay tahay oo meni ah xaalay tahay qofkii wuxuu ahaanaa calaqatan xinjir mila daalika afartankiioo kale markuu afartan joogo afartan iyo koow markuu maraa aadmanidii ilaahay uu ku bedela inta jirkii laga soo aruuriyo oo riximkii lagu soo celiyo dhiig adag oo dhulka hadduu ku dhaco aan dhulka hoos u geli xinjirtu waa saas waa dhiigga adag dhiig adag w afartan haddana uu wuxuu noqonaa dhiiggaas adag welidaa sidaas daraaddeed gabadha hadday ilmuhu ka soo dilmaan ama ilmuhu soo baxaan afartankaas hore iyo afartanka ku xiga waa meeqa siddeetan gabadhaa salaadda waa laga rabaa umul laba yihaah ilma kama soo bixin waa dhiig waxa ka soo baxa dumar badanna salaad la-aan saasay ku yihin ilmiyaa ka soo dilmaa umulaa loo qaadana dhiigaa ka socda mise u tuka alla waa jahl siddeetan habeen ilmuhu hadday yihiin ilaa ka bilow habeenkay caloosha galeen intaas hadday soo laabtaan gabadhaas dhiiggood socdaa salaadu waajib ku ta dhiiggaana nifaasna maahan xaydna maahan damulfasaadaa la yidhaha waa waajib inay tukataa umul maaha gabadha ah, xaaidana maaha damulfasaadaa la yidhaha dhiiggaana waa inay inta salaad walba intay iska maydto oo suuf iskaga xirto iyo wixii ay ku xiri karto oo weysaysato ay hore ka tukato damulfasaadaa la yidhaha salaad looma joojiyo kaas umulna maaha umulna maaha uma yakuunu mudqatan cad hiliba ayuu noqonaa mila daalika afartanko kale siddeetan iyo kow markuu gaaro aa dhiiggii wuxuu isku bedelaa cad hilib ah oo intii la calaliyo le-eg khalaas ilmuu noqday marka haddii siddeetan iyo kow habeen markuu mara uu ilmuhu soo baxaan oo aysan caloosha ku harin maahan ilma dilaacayo calooshii wax ku baaqi yihiin maya taa salaadda waa laga rabaa hadday xataa sagaal bilood yihin ah, iyo habeenka siddeetan iyo kow ay gaaraan inta ka dhexeed hadday ilmuhu dilaacaan calooshiina qaybi ku jirto ayna dhiigboodxayo taa salaadda waa la iska raba ayada laakiin siddeetan iyo kow ilmuhu markay gaaraan hadday soo wada baxaan ah, oo ilmihii la cad waa ilmo ah, haduu sii joogi laha ilmuu noqo lahaa cajniba wey khalaas wey umul wey gabadha mar hadday soo wada baxeen aysan caloosha wax ku harin waa umul bayse caloosha wax ku hareen maya hadda umul maahan ilmihii caloosheeda ku jira waa laga rabaa dhiiggoo socdo salaada marka afartan kale ayay cadkaas hilibka ahaanayaan ilmuhu afartan kale ayay cadkaas hilibka ahaanayaan boqol iyo labaatan afar biloodaa dhammaatay markay dhammaato uma yabcafullaahu allah soo diraa malakan malak fa yu'maru waxaa la amraa biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo in la qoro afar kelimo la qoridooda la amra afar kelimo qor aa ah, la leeyahy biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo la qoridooda la amraa afar kelimo qor aa ah, la leeyahy waa kan afartii kelimo wa yuqaalu waxaa lagu leeyahay lahu malaga oogtoob qor camalahu camalkiisa wax allo wuxuu qaba laha camal wanaagsan camal xun wax allo wuxuu qaba laha hadhow qofkaas wixii loo qoraa u fududaad doono icmaluu kullun muyasarun limaa khuliqa lah nabigaa yidhi sal اlahu alيه wasalam camal fala qof walba wixii loo qoraya u fuudaanayo qofkii ahlunaarnima u qorantahay shaqada ahlunaarka u fudud qofkii ahlujannanima u qorantahay shaqada ahlujannaha u fudud ilaahay baan ka magangelaynaa camal ahlunaar marka shaqaduu qaba lahaa qor alaleey wa risqahu risqigiisana qor alaleey wuxuu cuni lahaa in alla intu cuni lahaa dhammaan qor aa meeshay ka soo geli lahaayeen wax yar wax weyn xalaal xaaraan qofu cuna dhammaan waa la qora habeenkaasaa la qora saas daraaddeed taas waxay keenaydaa qofka muslimkaa hadduu tan ogaado inuu si weyn ugu qanco wixii alla siiyo sababtoo ah hal shay oo laguu qoray ku seegima hal shay oo qoray ku seegima hal shayoo laguu qorina keeni maydo marka dariiq xaaraana ha ku raadi dariiq xunna ha ku raadi kollayba wixii lagu qoray ku sheegi maaye waa inaad qanaaco yeelataa marka qanaaco yeelo wa ajalahu ajalkiisana qor aa la leeyahy intuu noolaana maclooshuu ku dhex dhimana ma habeenku dhashuu dhimana ma saqiirnimu ku dhimana ma markuu qaangaaru dhimana ma markuu xoogaabu dhimana ma duqoobaa meesha uu gaarayo inta daqiiqad uu noolaana kulli qor aa la leeyahy waa la qora taasuna sabaray keenayda qofku markuu taas ogaado hadhow qofkii dhintay waa inuu ku sa maxaa yeelay ma dhaafeen meesha ah, meeshaas ma dhaafeen wa shaqiyun wa huwa shaqiyun mid ahlunaara inuu yahay oo saciidu mid liibaane inuu yahayna qoraa la leeyahy ahlunaar inuu yahay iyo inuu ahlujanno yahay qor waa loo sheegay uma yunfaqu waxaa lagu afuufaya fiihi qofkaas arruuqu laftiyaa lagu afuufaya sidaas daraaddeed wuxuu yidhi xaafidku waxaa loo deliishadaa xadiiskaas afar bilood markuu carruurku gaaro nafta lagu afufo kadib caloosha hadduu ku dhex dhinto oo asagoo saqiiraho meyd ah uu hadhow soo baxo calooshuu ku dhex dhintay isagoo meyduu soo baxay culammada qaar xadiiskan u deliishaday in lagu tukaa salaad janaasaa shaaficiyada madhabkooda ma hadla laakiin waa lagu tukana maxaa waa meyd laakiin ka hor lagu tuka hadduu soo baxo maxaa meyd maaha meyd waxaa la haha qof naf inta la gelshaay ka baxda afar bilood markay dhammaatay naftii waa la geliyey kadib uu soo baxay isagoo mayda soomaa waa dhint maxaa loogu tukan waa waa in lagu tukada cabdullahi ibni cumarna sidaasuu maray xadiisna waaba ku soo arooreen in lagu tukadaa marka waa sida raajia caruurka saqiirka maydka ku dhashay wey nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayhi wasalam wa ina rajula qof rajulkaasoo minkum idinkaynin ka mid ah la yacmalu waa camal falaa xataa maa yakuunu ilaa aysan ahaanin baynahu qofka iyo wa bayna aljannati jannada inta udhaxayda ilaa diraacun dhudhun maahana wax kale qofaa wuxuu samaynaa camal ahlujanno tawxiid sunno daaco ayuu samaynaa markaasu dhudhun u jira jannada waxaa loola jeedaa hadduu markaas dhima laha waa geliy ah, saasaa loola jeeda fayasbiqu waxa u soo dhaqaya u soo degdegaya caleyh korkiisa kitaabuhu kitaabkiisi horaa waxaa ugu qoreyd ahlunaar inuu yahay kitaabu xoor u noqonaa marka fayacmalu wuu camal falaa bicamali ahli naar ahlunaar camalkooduu samaynaa naartuunay ku gela inta ku dhinto wayacmalu waa camal falaa qofna xataa maa yakuunu ilaa aysan ahaanin baynahu asaga iyo wa bayna naari naarta ilaa diraacun dhudhun maahane qofa camal ahlu naar samayna ama gaalnimo bidco faasiqnimo dhiig muslin tuugnimo zino qamro camalkii naarta lagu geli lahaa asagoo dhudhun naarta u jira macnaa hadduu saas ku dhima lahaa naartu geli lahaa wey fayasbiqu waxa u soo degdegaya calayhi korkiisa alkitaabu horay qadarkii loogu qoray oo ah inuu ahluljanno yahay fayacmalu waa camal falaa bicamali ahlijanna ahlujanno camalkooda waa ku dhimana waa gela xadiikaas marka wuxuu ku tusaya loo daliishada yuri xaafidku acmaasha wanaagsan iyo acmaasha xun qofka marka lagu arko waa un calaamad qayrka iyo sharta lagu kala yaqaan laakiin arrin qofkan inuu ahlujanno yahay hore laga xukmi karo ma maxaa yeele wuxuu ku dambaynaa miyaad ogta adig ah, wuxuu ku dambaynaa ma ogi waa camaara laakiin muujiba ma ah, allayla qofkan janna u waajibtay saas daraaddeed ahlusunna wajamaaca waxay qabaan qof aan nabigu dhihin sala allahu alay slm hebel waa ahlu janno lama dhihi karo waa ahlu janno maxaa la dhihi karaa qofkaad khayr ku aragto waa ahlu khayr qofkaan macnaha kayru ehel u yahay waa qof kayrka ehel u ah qofnana lama dhihi karo waa ahlu naar aan gaalnimo ku dhiman duu isagoo gaala dhinto waa laho ahlulnaar inuu laakiin qof noola meeshaa socdo waa ahlulnaar ma dhigi karti sababtu waa maxe qaatumadiisa miya taqaan adigu ma taqaana lama taqaan marka acmaashu muujibo mahane waa amaara waa calaamad waa calaamad qofkaad khayr ku aragto waxaad tidhahdaa waa ahlu khayro khayraa loo rajayna qofkaad shar ku aragtana kan waa loo baqaa laakiin arrinta qaatumaday ku xidhan qaatumaday ku xidhantay mana ogid aduuf kan kale xadiidkan waxa loo dariishadaa bacfiga marka la dhinto laysoo bixina sababtoo ah allaha awooday biyo mani ah oo liita inuu qofkaas ka abuuro sow ma awoodo qofku markuu dhinto kala googoo carrada ku baaba'o ilaahay inta isku soo aruuriyo inuu nafgeliyo sow ma awoodo waa awooda waa awooda subxaana allah waa awooda waa awoodaa allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tusaa xadiiskan acmaasha wanaagsan waa sabab janno lagu galo acmaasha xunna waa sababta naarta lagu galo wuxuu ku tusaa xadiidka in qofku ka cabsado oo ka welwelo qaatumada oo u aad ilaahay uga magan galo qaatumo xumada oo u ilaahay aad uga baryo qaatumo wanaagsan laakiin waxay yidhahdeen culummadu qur-aanku wuxuu sheegayaa camal wanaagsan qof sameeye ilaahay ma dayo in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala qofka camalka wanaajiya ajarkiisa alla ma dayaco qofkaanu maadaama uu daaco ka shaqeeyey wanaagsan maxaa markii dambe camalkiisa inta u buray uu ahlunaar u noqdo ila ilaahay qof camalka wanaajiyey ma dayacee jawaabtu waxay tahay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan min xadiidi sahl ibni sacdi asaacidiy waxaa ku sugan nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam ina rajula la yacmalu camala ahli اljanna fii maa yabdu linaas marka lagu leeyahay qofkan camal ahlujannu samaynaa kadiba camalkaas inta ka buro uu camal ahlunaar samaynaa camal ahlujanno weeye camalkiisu sida dadka u muuqata laakiin xaqiiq ahaan camal ahlujanno maaha camalku meeluu la-ey camalku hoosuu la-ey maalan ikhlaaskiya ka maa dadkuna waxay moodaan waxa qofkii tawxiida ka muuqana oo ku dhawaaqa salaadu tukana waa sooma laakiin dadku istusaa riyaa weeye sumca iyo ismaqashiin weeye ikhlaas maahan marka marka luu leeya waa camal ahlu janno xadiiskaasaa caddeeye fii maa yabdu linaas ee qofka mukhliska ah mutaabica ah ilaahay ma hoojiyo mana daya laakiin qofkaan maartay hoogaya marka horaa waxaa ku maqan cudur xun oo ah istusus ismaqashiin camalkiisan ilaahay dartiis ahayn saas darteeda qofka aakhirada rumaysan istususka waa inuu ka cararo khiyaaga waa inuu ka cararo waa inuu ka murgo culayska ugu daran oo muumin ka cabsada waa midkaas ah. ah, taas wey ilaa waa waxaa qaatumaxumada keena isususka ismaqashiinta oo aan ilaahay ladiisa lagu dalbay waxa la samaynayo rawa bukhaariy can caaishata radia allaahu canhaa bukhaari wuxuu ka wariy caaisha ilaa raaddaha ka noqdee zawji nebiy nebiga xaaskiisii ah sala allahu calayh wasalam annahaa caaisha samicad way maqashay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay ina almalaa'ikata malaa'igta tanzilu way soo degtaa filcanaani daruurta daruurtay timaadaa waa soo dhowaataa wa huwa canaanku asaxaabu waa daruurta hadalkaas waxaa la dhaha mutraj maaha hadalkii nabiga raawiga iskale mutraj hadalkii nabigaa la dhex geliyey raawida wuxuu noo fasira canaan kusle dadku aniga koo waayaan markaasuu dhexda ka geliso markaasuu yidhi wahuwa asaxaab canaanka nabigu sheegay waa saxaab mudrajaa la yidhahdaa hadalkii nabiga la dhex geliso raawiga iskale daruurta intay yimaadaan malaa'igtu ay issheekaysanayaan roobaa da-a ilaa malaa'igta habeenka laylatulqadriga ee bisha ramadaan ku jire aan malaa'ig walba shaqadaylahaad loo sheegay malaa adiga intaasoo qofaad nafta ka qaadin intaasoo carruurna naftaad ku afuufee midaa loo xisaara kii roobka u xilsana waxaa leeyahay intaasoo roobaad da-a meelheble iyo meelheblaadna ku kala shubay kii nafta qaadaya waxaa leeyahay intaasaad ka qaadee nafta waxaadna ka qaaday hebel iyo hebel iyo hebel kulli waa la caddaynaa markaasay intay samada yimaadaanay sheekaysaa waxay leeyahay hebel aniga nafta ka qaadaa la yidhi waqti hebel aan ka qaada waqti hebelaa la ii xilsaara anna roobaa la yidhi meelhebla kushu hebel mulkiga waa ka dhaca sanada hebelaana mulkiga ku wareega hebelkaas jirnana waa raysanaa hebelna intii loo soo sheegay meesha uga sheekaysan wax kale kama ogayo intii loo sheegay shayaadiintu waa iskoraaya marka midaa dhulkan istaaga maratan kuwa guryaha shuba midaa inta taagan mid kale ka koray mid kale soo iskuma dhidhiibaan alaabta shaydaana dhulka istaaga mid kalaa garbaha uga istaaga midkaas mid kalea ku istaaga ayagaa jarjar iska dhigana samada inta u dhawaadaan dhegaysaan malaaig meel heble roob ku shubaa layidhi kelimadaas markuu maqlo uu midka ka hoose u tuura ule waraa roob ama heblo ugu shubaa waqti hebel sheeg markay saas yeelaan xidig walaalala habeenkiina ma aragtay waa shihaabaa la yidhaha waa gantaal ayaga loogu talagal gantaalkaasaa lagu dhufana mar waxaa dhace kelimadii markay qabteen intaysan gudbin inay ku dhacdo oysan waxba gudbin marna isagoo kelimadii gudbiyey ay isaga ku dhaceen ah. soomaalidu asal waa dad muslimiin ah. waxaa kutusa waa yaqaanin dambaaburtaas maxay yidhahdaan walalala markuu yidhahda jinni tuuran tuurta uga dhac saasay leeyiin waa hadde rebaadiye bal ah. fiiri dadka takfiirku waxay ku leeyihin weligood ma islaamin soomaalidu meen badan iska daa inay islaameena xataa masaa'il waaweyn yaqaanin oo aan idinku adnada qor takfiirku soo ma jinni tuuran tuurta uga dhac ay leeyiin waa saas jinni tuuran tuurta uga dhac soo ma jeed jinni meel tuuran oo bele ka shaqayna uu gantaalkaasu ku dhaca soo ma jeed marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fatadkuruu malaa'igtu way sheegee alamra arrin arrinkaasoo qudiya lagu xukmiyey fi samaa'i kor arrin ilaahay xukmiyey oo malaa'igta loo soo sheegay arrinkiibay meesha ku sheegay samada fatastariqu shayaadiinu shayaadiintaas soo xadaayaan asamca maqalka ka dhegaystaan oo mid midba midku ka hooseeya u dhiibo kan dhulka jooga markii loo dhiibu inta ordo uu dadka wax sheegyada u sheega nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fatastariqu shayaadiinu shayaadiintu way xadayaan asamca maqalka fatasmacu way maqle shayaadiintuhu xukunkiiyay maqle fatuuxiihi waxay urideen ay tulqiihi waxay urideen ilalkuhaani kitaab gaadlowyaalku kuhaantu waa dadka wax sheega dadka faalka dhiga dadka faalka dhiga dadka xidigaha fiiriya dadka kutubta roga kutubta waa bugaag shaytaan maan kutub caadiya waa faalkii dhulka lagu dhigi jiro carabiyahoo buug ku qoran wa kutuba rogaad maqlayda kutuba rogaad maqlayda markaa kuwa bugaagtaas faalka roga kuwa xidigaha fiiriya kuwa dhulka faalka ku dhiga kuwaas wey kuwaas xataa waa yaqaani soomaalidu inay ahlunaar yihiin hmm. saddex waa ahlunaar ay yidhahdeen soomaalidu saddex waa ahlunaar dhul jeexjeex waa kan faalka dhiga jariida korutaag xidiguu fiirina xidig hebelaa xidig hebel la degay roobaa da-a uu leeyay iyo jinnilula waa habarta maryamayda boodboodoo bagayga ku soo dhaco been ha ii sheegin bilaahi aan kugu dhaariye markaasay leedahay saasaa dhacayna saddex ahlu naar weeye saddexdu waa saddex ahlu naar <laughs> waana saas w sidaas u sheegayaan marka fatasmacuhu shayaadiintu xukunkiiyay maqleen fatuuxiihi waxay u soo rideen ilalkuhaane dadka wax sheega kuhaan waa jamcu kaahinin waxaa jira kaahin iyo caraaf kaahinka waxaa la yidhaha wax aan dhicin qof sheegaya roobaa di'i doona qofkaasaa dhiman doona qofaa raysan doona hebelaa mulkiga qaadan doona hebel mulkiga waa ka dhici doona carraafkana waxaa la yidhaahdaa baadidii luntay meel heblay joogtaa qofka yidhaahda meeluusan isagu soo arag baadidaadi meel heblay joogta kaasaa la yidhahdaa labaduba waa laba wax sheeg laakiin laba sheegay kala sheegayaan kuwaasay marka shayaadiintu la shaqeeyaan bal fiiriya shayaadiintu siday ugu sabrayaan inay dadka baadiyeeyaan gentaalkaas inuu ku dhacayo way dareemayaan laakiin dad inay baadiyeeyaana saas ugu sabraya shayaadiinta oy aakhira naarta ku weheshadaan dadkaas saas ugu dagaalamaya marka dadkaasay kelimadda u keenayan dadka waxsheegyada meelaha fafadhiya ay u keenayaan markay u keenaan intii ku sima maayaan halkii xugunoo saxda ahay ay soo naqleen markay sheegaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fayakdibuuna shayaadiintu beenay sheegayaan macahaa kelimad dilla jirkeeda miata kadbatin boqol beenood boqolkaasoo min cindi anfusihim naftooda xaggooda ka ahaaday saasna waa dhece saasna waa dhece saas waa dhece saasaa dhece boqolay ku daraya qofkaas marka bal fiiriya banu aadanka baadilku u dhega fudud yahay xaqa uma dhega fududa qofkan wax sheegaa kelimaddii marka uu sheego uu yidhaahdo rooba meel heblaka da-a sidii u a soo dadku waxay leeyihiin hebela wax ma oga kaa yeeli maa kaas anaa oga maalintuu sheegay mashriq iyo maqribay ula bodaa shayaadiintiia faafeen ha hebel saasuu sheegay sidii ay noqoto saasuu sheegay sidii ay noqoto shayaadiinta jinka kuwa insiga waa faafinaya hadhow boqolkiiu sheegaa saasay noqe noqome saasay noqe noqome lagu baraarugimo ha la faafima maxaa shayaadiintu ka shaqaynata waa u ceeb qareen marka arki maydin dadkoole beenaale wax ma oga maalin heblu saasna yidhi waa noqon weyde saasuu la yidhi waa noqon weyde dhihi maayo laakiin waxaad arkee saasuu sheegay anaa taagnaa qofna taas ka dhegaysan maayo anaa oga run badana kaas wax ma oga kaa yeelima kelmaddaasaa la faafina halka kelimo oo uu asiiba boqolka kale oo beentaa la faafima sababtoo ah waxaa faafinaya shayaadiin halka kelimo saasaa loogu rumayna marka saasaa loogu rumeeya marka maxaa nabigu noogu sheegayaa fiiriya wuxuu noogu sheegayaa waa reebid nabigu naga reebayo dadka wax sheega in loo tago waa xaaraan macnaha waxaa laguu sheegayaa dadkaanu shayaadiin weyn insiya ah. waxay la shaqaystaan shayaadiin jinni ah saasaa nabigu noogu sheegaya sal ala war waa shayaadiin dad la shaqaystay ha u teginin waa saas war ah, xaafid ibn xajir wuxuu waxaa laga qaadanayaa annahyu can ityaani اlkuhaan in layska reebayo nabigu naga reebayo dadka wax sheega in loo tago nabiguna waaba caddeeye saxiixulmuslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla qofka u taga qof wax sheeg ah oo wax weydiiya xaal ku baxay qofka u tagay oo wax weydiiya hadda mar rumayna ogow qofka qof wax sheega u taga oo wax weydiiya afartan habeen salaad lagama aqbalo ilaahay kama aqbalo iska tukana ilaahay ka aqbalin qof kastaw taas ogow qof wax sheega int hadha war waxaaba u tag maya waxa daran wax ma ogee waxaa la yidhi intii qalbigu buki lahaa dimadu ha bukeen waa iskaga tegaay waxaan daran wax ma oga ilaahay salaad ka aqbalin maxaad ugu tega dusa ogey wax salaad ah afartan habeen ilaahay ka aqbalimaa nabiga yii sala allahu alay waslm waa hadda weydiin kaliya maahan hadduu rumaysto waa hadduu weydiiyo qofaa iga jiran muxuu qabaa bis waa intaas baadiya iga lunta halkay jirtaa qofaan waayey halkuu jiraa intaasaan ilaahay kaaga aqbalayn haddaad rumaydo istidhaa runtiis weeyana gaalaad noqoyda imaamu tirmidi ibnu maaja iyo axmed waxay wariyeen nabi moxamed inuu yidhi salى اllahu calيه wasalam man ataa caraafan fasadaqahu bimaa yaquulu faqad kafara bimaa unsila calaa muxamadin sala allahu calay wasalam qofka u tagaa qof wax sheega ama quraafaysti oo markuu u sheego is ihahdo runuu sheegayaa diinkii nebi moxamed lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay sala allah alay slam maxaa yeelay nabiga xaa lagu soo dejiyey qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah cirka waxaa ku sugan dhulka waxaa ku sugan aybka ma oga all marka laga reebo all isaga kligiis haddaad marka tidhaahdo qaybkiiu og yahay qofkaan diintii nabiga waad ku gaalowday u fiirsada bal maanta meesha ummaddu joogo waa shayaadiin sidaas daraaddeed ma bannaana in loo tagaa waa xaaraam ayaga wax in la siiyaa waa xaaraam ayagu waxay qaadayaanna waa xaaraam xoolaha ay ku gurayaan imaamu bukhaari iyo imaamu muslim saxiixooda waxay ku wariyeen min xadiidi abi mascuud alansaari nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam nahaa can hamani اlkelbi wa mahri اlbaqiyi wa xulwaani اlkaahin nabigu wuxuu reebay oo uu diiday saddex lacagood in la qaato saddex xoolo ey inta la gado in xoolihiisa la cuno iyo gabadha jirkeeda ka ganacsatoo zinada xoolaha ku qaadata iyo qofka wax sheega oo wax sheegnimada wax ku qaada saddexdaasna nabigu waa reebay sal la ala qofka wax sheega oo meel fadhiya oo qaadanaya gabadha jirkeeda gadaydu lamiis ama ka daray xaaraan wey imaam nawowina sharxa muslimka ijmaacu ku sororay culimmada muslimiintu iskuma agmarin xukunkaas madaahibta dhammaan way ku ijmaaceen xaaraan qadcana weeye qofka qaadaan ka u tagaanoo xaaraan weeye xooluhu bixina xaaraan weeye cadaabuu ku helayaa waajibna waxaa ku a ah dowladda inay arrintaas la dagaalamo Ah, muctasimka dawladda waxaa laga rabaa inay samaydo hay-ad la yidhaahdo almru bilmacruuf wanahyu can munkar hay-addaasaa waajib waxay ku tahay qofka ku shaqaynaan inay ka joojido dadka u tegayana ay ka joojido saasuu ku leey sharxa saxiixmuslim wuxuuna ka soo raraya ijmaacaadka imaamulbaqawi wuxuu ka soo rarayaa in ay waajib ku tahay dawladda hay-addaas ay samayday oo la yidhaha alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ama ixtisaabka la yidhaahdo qofka muqtasimka ahe shaqadaas u taagan inay waajib ku tahay uu arrintaas joojiyo maawardiyu ka soo rara sharxa saxiix marka waa arrin khatar ah ummadahay ku badataana way halaagsamaan way halaagsamaan waa in shayaadiinta aan loo tegin oo laga joogo rawa albukhaariyu can caaishata radia allaahu canhaa ana alxaaris ibna hishaam xaaris ibnu hishaam saxaabiga la yidhaah sa'ala nebiy nebiguu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam kayfa ya'tiika alwaxyu see waxyigu kuugu yimaadaa nabiga sala allahu calayh wasalam nin saxaabiga la yidhaha alxaaris ibnu hishaam aa weydiiyey wuxuuhi rasuulka alla waxyiga qaabkee kuugu yimaada laba qaabaa ku soo dhacday wuxuuse yidhi malagu ilaa nabiga malakuljibriila u macallin markuu diinta barayo ma suurad malag isagoo uu la hadlaa mase basharu isku soo suureeyaa labada waa kee ah, labada waa kayfa ya'tiika alwaxyu waxyigu see kuugu yimaadaa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh kullu daaka midka aad malayday dhammaantiis waaqicun waa dhaca ah, malagu inuu toos ila iyo inuu qof banu aadana isku ekaysiya labadu waa dhacda kullu daaka kaas dhammaantiis waaqicun waa dhaca kullu daaka waa mubtade waaqicun waa khabar macnaha daaka maxaa lagu ishaaraa waxa uu tasawuray saxaabigan waxa uu tasawuray oo ah malagu inuu suuraddiisa malagnimada nabiga kula hadlo iyo inuu suurad banu aadam isku yeelo labaduba waa dhacdaa wey kullu daaka kaas dhammaantiis waaqicun waa nabigu waaba caddeeyey waa sii fasiray wuxuu idhi yaati lmalaku malagu waa imaanaa axyaanan marmar fii mili salsalati ljarasi dawanka sawdkiisa oo kaluu ku imaanaa salsaladu waa sawd dawanka dawanka sawdkiisa oo kale midka oo xoolaha suka looga xidho kaas mid xoolaha oo dhadhadhowla oo suka looga xoolaha inta looga xidho kaas codkiisaoo kale kaas codkiisaoo kale u ku imaana fii mili salsalati ljarasi dawanka codkiisa xaalu la mid yuhu markuu yimaado marka nabiga culays ayuu dareemaya nabiga waxaa daboolaya culays markaas fa waa iga fuqaa canii xaggayga maa yakshaani yafsimu faacilkeedu waa maxduuf macnaha laga fahma maa yakshaani wey fa waxaa iga fuqaa bimacnaa yaqlac wey waxaa iga fuqaya canii xaggayga maa yakshaani wixii idaboolayey wixii aan dareemayey oo culayska ahaa waa iga fuqaa walxaal uu iga fuqaa qad wacaytu aan xifdiyey maa qaala wixii malagu yidhi anoo malagu wixii uu sheegay korka ka haya oo xifdisan ayaa culays iga dega culays iga dega taas waa nuuc nabigu wuxuu yidhi wahuwa nuucaasu ashaddu waa waxyiga kan ugu adag calaya korkeysa nuucaasa igu adag nuucaas waa nuuca uu waxyigu iigu soo dego iigu adag wayatamalu lii waa isku kay suuraynaa almalaku malagu axyaanan marmarna rajulan ninuu iskugu kay suuraynaa fa yukallimuni waa ila hadlo marmarna nin caadiyu isku soo ekaysiina malaa'igta waxyaalaha ilaahay awoodda u siiyey ka mid tahay tashakul waa lahaa tashakul shakli ay isku yeelayan shakligay isku yeelayan qofay isku suuraynaya marka marmarna qof banu aadano caadiya suuraddiisu igu imaana min saxaabiyaba uu nabigu sheegay sal uu suuradiisii igu imaana ta shakligaas isku soo yeelo wayatamalu lii waa isku kay suuraynaa almalaku malagu axyaanan marmar rajulan minuu iskugu kay suuraynaa fa yukallimunii waa ila hadlaa fa acii waan xifdinaa maa yaquulu wuxuu sheega waa qabana waa ka xifdin labada nuucba waa igu yimaadaa waxyigu rawa bukhaariyu can ibni cabaasin radi allaahu canhumaa qaala cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi kaana rasuululaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ajwada naasi dadka midka u deeq badan nabiga sala allahu calayh wasalam dadkao dhan kan u deeqsiisanu aha deeqsinimada iyo waxbixintu waa sifo wanaagsan waxaana nala kugu sheegayaa annaguna inaan ku dayanno waa saas dadkao dhan nabigaa u deeqsiisanaa sala allahu calay wasalam waxaa nala kugu sheegaya waa dariiqa jannada wakaana ajwadu maa yakuunu ajwadu alaleeya waa lagodaa waa kaanada isimkeedii wey wa kaana ajwadu maa yakuunu nabigu intuu yahay markuu ugu deeq badnaanaa xaasilan mid soo xasilayo weeye fii ramadaana bisha ramadaan xaal uu nabigu ku sugnaaday xiina waqtigii yalqaahu nabiga uu la kulmo jibriilu jibriil nabigu sidiisa weligiisba dadka kan deeq badanu ah ramadaan marka la gaaro malakul jibriil u yimaadana waa ka sii deeq badnaa sidii hore taasuna waa masale kale oo ay tahay macnaheedu ramadaanka qofka deeqsinimadiisa inuu siyaadiyo oo wixii uu bixin jiray wax ka badan uu bixiyo ah, wixii uu awal bixin jiray wax ka badan uu bixiyo ramadaanka taasuna waa masale kale wa kaana ajwadu maa yakuunu nabiga intuu yahay markuu ugu deeqsisan yahay xaasilan waa soo xasilaa fii ramadaana ramadaan xaal uu nabigu ku sugan yahay xiina waqtiga yalqaahu jibriilu jibriil u yimaado wa kaana jibriilu jibriil wuxuu ahaa yalqaahu nabiga mid la kulma fii kulli leylatin habeen kastoo min ramadaana ramadaan ka mid a habeen kastoo ramadaanka jibriil waa u imaan jiray nabiga sala allahu calay wasalam fa yudaarisu nabigu la aqrin jiray alqur'aana qur'aanka waa macalinkiisii qur-aanka soo akriu leey markaasu ka dhegaysana ah, saxiix muslimka waxaa ku sugan fayacridu calayhi rasuulullaahi sala allahu alay wasalam alqur'aan nabigaa ku dul akri jiray qur-aanka isna waa ka dhegaysan jir ah, haddii wax la nasakay waa u sheegay aayaddaas aad akraydo hadda ka hor aan kuu sheegay waa la nasaqo tanaa lagu nasaqo waa u dhiibe waa u dhiibe xubun cusub hadduu soo degay waa u sheega waa ka dhegaysana marka taasna waxay tusaydaa ramadaanka in qur-aanka aad loo akriyo aad loogu tadabburo mana jiro wax la ajar eg adkaaraha kale dhammaan qur-aan akrinta ka fadli badan ramadaanka waa aad qur-aanka loo akriyo salafkana a'imo badan oo ka mid a xataa axaadiista iyo duruusta kale waa joojin jireen marka ramadaan la gaaro qur-aankay akrin jireen qaar ka mid ah habeenkii ay dhammayn jireen maalinkiina waa dhammayn jireen afar labaatan sac ay laba goor dhammayn jireen qaarna afar iyo labaatan saa ay hal mar dhamay jireen qaar saddex habeen ay ku dhammay jireen marka aad ayay qur-aanka u akrin jireen markii la gaaro bisha ramadaan sidaasaana la rabaa in aad loo akriyo in aad loo akriyo in aad loo akriyo malakul jibriil marka nabiga ramadaanka habeen walba waa u imaan jiray xaafid xajar wuxuu yidhi waxay tusaydaa ziyaaratu ahli اlkhayri wاsulaxaa dadka ahlu kayrkaa dadka saalixiinta in la soo booqdo laguba lalaabto waa hadduusan dhibsaynka la booqanayaahe uu saasuu daba dhigay fayudaarisu malakuljibriil waa la aqri jiray hu nabiga alqur'aana fala rasuulullaah rasuulki ilaahay sala allahu wasalam rasuulkii alle xiina waqtiga yalqaahu uu la kulmo jibriilu malakuljibriil ajwadu mid ka deeq badan u ahaa bilkhayri khayrka uga deeq badan waxbixinta xoolaha kaliya maaha xoolaha la bixiyaa cilmigaa la bixiyaa talada wanaagsanaa la bixiyaa almru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar khayrkao dhan aa la bixiya ma xoolo kaliya waxbixinta marka kayrka waa uga deeq badnaa nabiga sal اllahu calayh wasalam min ariixi اlmursalati dabaysha la diray dabaylaha la diray ordaya dabaylahaas nabigu waa uga deeq badnaa khayrka markaa qofka inuu ramadaanka aad ugu dadaalo saalixiinta iyo qofku markuu la joogo daacada uu sii badiyo sidaasay tusaydaa yidhi xaafid rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa daca rajulu ninku markuu u yeedho imraatow xaaskiisa ilaa firaashi gogashiisa ugu yeedho oo fa abad ay diiddo fa baata oo uu baryo adbaana xaale uu yahay midkii u caraysan calayhaa haweentaas lacanad hal malaa'ikatu malaa'igta lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay waa bariisato gabadhaas xadiidkaa nabigeenna sugan wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa daca rajulu ninku markuu u yeedho imra'ataw haweenaydiisa xaaskiisa ilaa filaashii gogashiisa ugu yeedho macnaha markuu ka dalbado inuu ku istimtaaco oo wixii zawjku uu zawjadiisa uga baanaa uu ka dalbado oo faabad ay diiddo macnaha likayri cilatin ayadoon cillo sharciga lahayn ay diiddo hadday cillo sharciga leedahay ku dambaabi me ah, waaba jirantay waaba xanuunsanta oo waa ku dhibtoonayda ma awoodo ee ku dambaabime marka likayri cilatin weeyda maxaa laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay dadka kuma kallifo waxaysan awoodin liqayri cilatin waa shardi waa inaysan wax cilaahu jirin marka ay dembaabaydo faabad ay diido marka liqayri cila fabaata uu bariyo marka laakiin hadday xayd qabto ma cila may cilo maaha saasuu yidhi imaam nawowi cilo maaha oo saysan cilo u ahayn ee markaas ninkii waxaa u bannaan inuu ku istimtaaco laakiin waxaa ka xaaraana galmooshadii bis marka jirkeeda kale waynaysan u diidin laakiin hadduu asagu xuduudda alle ka gudbo oo gabadhiioo dhiig qabta uu rabo inuu u galmoodo hadday ka yeesho naartay ku geli isna naartay ku gela waa xaaraan marka taas ma banaana laakiin markaas haddii uu asagu rabo inuu ku istimtaaco jirkeeda kale xaydan qabaa waa kaa fogaana uma banaana saasuu u fasiray nawowi fabaata ninkaasu hadduu habeenkii baryo khadbaana xaale uu yahay mid caraysan calayahaa gabadhaas u caraysan lacanad hal malaa'ikatu malaa'igtaa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay waaberisato hadduu caroodo maxaa haray dadku kala naxariis badan hadduu iska sabro asagu oo is yidhaahdo intii lacnadu ku dhici laheed bal iska cadfi adugu ilaahayow ha u qaban waa ay qaldan tahay malaa'igtu lacnadi m ilaa isagaa sabray dadkuna kala naxariis badan qaara iska sabra oo isleeyahay qofkan waa jaahilada wax fahmayde intay cadaab ku dhici laheed bal adugu cafi markaasuu le ilaahay ha u qaban anugu cafiye malaa'igu lacnadimi al xaq banu aadanay xaqi qofkii lahaaya cafiye markaas ah, xaqa qofkii lahaaya cafiye laakiin hadduusan cafin oo uu caroodo ilaa waagu ka beryaa lacnadaasa ku socay malagtu waa lacnadee waxayna tusaybaa dembigaas inuu yahay dembi kabiira oo dunuubta kabaa'irtah waaweyn calaamadaha lagu yaqaan lacnadaasa ka mid in lagu laysku lacnado weliba haddii waagu beriya oo lacnadu ma ka joogseen duu sidii u caraysan yahay oo ay dulmiday maya ee sida qaalibka waagu hadduu beriyo in caradii ba'daa dhici karto waxaa dhici karta arrintii la xalliyo waxaa dhici karta isagii inuu hadda arrintii ka deeqtoomo iska tago iskada shaqo tago danihiisa qabsado caradiina ka ba'do laakiin intuu caraysan yahay lacnadu waa ku socee hadduu waagu markuu beriyo uu carada joojin diido oo uu sii caraysan yahay waa beris ka daaya an maalin hadduu caysan yahay antada waa ku socee lacnada oo yaa tusaa waxaa tusaa xadiis saxiix muslimka nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam waladii biyadihi waxaan ku dhaaranaa ilaaha nafsadaydu gacantiisa ku jirto maa min rajulin yadcuu imraatahu ilaa firaashihaa ma jiro nin xaaskiisa ugu yeero gobashiisa fata'baa calayhi oo ay isku diiddo ilaa kaana ladii allihii wuxuu ahaana xadiiskaas fiirihi saxix muslimka ilaa kaana ladii allih wuxuu ahaanaa fi samaa'i kor ku sugnaa ilaaha kor ku sugan wuxuu noqonaa saaqidan calayha mid u caraysan gabadhaas ilaahay baa u caroona ilaa goorma xataa yarda canhaa ilaa ninkaasu raalli ka noqo fiiri maaha waagu intuu ka beriyo ee waa beriga xadiiska hore waxaa loogu xidhay sida badana caradu jabi waa beriga laakiin haddii uusan carada joojin ilaahayna waa u caroonaa gabadhaas lacnaduna waa ku dhacayda malaa'igtu waa lacnaday cudurdaar la'aanay iskugu diiday cudurdaar la'aan laakiin mas'alo muhiim mas'alo muhiim alcalaamatu sheekh maxamed ibnu saalex alcusaymiin riyaad saalixiinka markuu sharxayay wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi walaakin haadaa fii xaqi zawji اlqaa'imi bixaqi zawji zawjka la leeyahay gabadhu isku diiddo lacnadaa ku dhacayda gabadhaas waa zawjin u taagan xuquuqdii xaaskiisa inuu guto zawj u taagan wey meherusii biilu ula taaganya gurigay ku dhaqanto ula diyaariya asagaa u taagan mas-uuliyaddii alla saaray soo ma jeed waa zawj u taagan xuquuqdii ilaah siiyey oo gabadhaan ilaahay siiyey oo asaga ilaah ku waajibiyey inuu guto nin u taagan wuxuu yidhi amaa idaa najasa hadduu asagu muqaalif yahay rag badanu waxay yaqaaneen gabar muqaali muqaalifaa laakiin nin muqaalifaa maba yaqaanin war diintu saas ma ilahay diinkiisu waa cadl ah, rag badanoo isle haweentaadu aan muqaalif ayagaa muqaalifooyi ah, sideedana weligaa hal looma noolaado mar walba inaad istiraada xaqu aduu kaa maqayn waxaa lagu noolaadaa marar badan inaad istiraada ama xaqu xaggaaga jira ood aqre celowda haddaadan saas u dhaqmina aakhiro waad ceeboobaya marar badan waa la xisaabtamaa amaa xaggaaga dulmi jira amaad adugu dulminaysaa gabadha marar badaanaa lais yidhaahdaa si aad aakhiradaad u badbaado laakiin mar walba haddaad istiraado ayadaa makhaalifa ayadaa dulmiga wada ayadaa xaqii ku tumayda waad halaagsami doonta war marar badan adugu isku cabso gabadhuna marar badan ha isku cabsato oo ha istiraado amaad makhaalifata adugu ood halaagsantaa oo carabi alla kugu dhacdaa oo malaaytuku lacnadaa labada qof marka cabsidaasu timaado guri qabow oo raaxa ka soo baxay aakhirana lagu badbaado adduunkana lagu badbaado laakiin ninka hadduu maqaalif yahay wy walam yaqum bixaqihaa oo gabadha xaqeeda uma taagna waa ragga soomaaliyeed qaar ka mida ma wada ahane subaxdii ay shaah inay gado bilaabay gabadha ama si kale nolol u raadiyo asaguna meelaha jaraha lagu cayaaro aada ama fadhi ku dil caawi soo hoyaada qawaamadii iyo mas-uuliyaddii alla saaray maba gudanayo miilba bixinma ayadaa la rafana gabadhi la kufee la kaci ilmihiina dhabarkay ku sii daawaan u xamaali calooshay ku sii daa waa xamaali sheehay gade mid kale wax kale gade mid kale wax kale gade isagu biilba bixinma habeenkii iska soo hoyaada da isku diidana waa cadana wuxuu le maqaali faata maya wuxuu rishi maxamed ibn saalax alcuthaymiin falahaa alxaqu an taktasa minhu walaa tucdiyahu xaqahu xaqay u leedahay inay ka qisaasato oo aysan xaqiisa siin mar hadduusan kiisii guday xaqay u leedahay inay ka qisaasato oo kiisa aysan siin ilaa iyadoo keedi waa ka weydiyey qisaasaa la rabaa waa cadaalad diintu markaasuu soo daliilayi qur-aankaa tusaa uri sidaa ilaa wuxuu yidhi faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum qofkii idinku xadgudbaa intii oo kale u geysta hadduu xaqii diiday ayadoona xaqi u diidi kartaa wey waxaa lamid uri ilaahay qowlkiisa wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih ah, markaad wax ciqaabaydaan intii laydinku ciqaabo kale ku ciqaabo marka nin kale leeyahay gabadh hadday isku diiddo waa ku cadaab mudane caro allah ku dhace malayta lacnade waa nin isagu xuquuqdii u taagan oo biilkii la baxaya oo gurigii diyaariyey oo wixii waajibka alla saaray u taagan mas'alo kale gabadhu ayadoo hadday ninka dalbato oo uu isku diido asaga lacnadu ma ku dhex ayadoo hadday dalbato oo asagu isku diido masaladaasuu ka hadlay ibnu callaan sharaxa riyaabusaalixiin imaamulqurdubiyuna ka soo raray wuxuu yidhi maya hadduusan ayada ku dhibayn maya uu yidhi hadduusan lacnadu ku dhicmi hadduusan ayada ku dhibayn laba sababood marka koowaad gabadh iyo ninku markay isguursanayaan guurka waxa ka soo baxa labaduba waa ku nacfiya oo haddii la isku istimtaacana waa ku wada nacfinayaan haddii caruuru dhalatana hooyadaaba usixad badan wax alla wax qarashana ninkaa bixina bal fiiri meherka asagaa bixina wixii lagu guursado bixina guriguu bixina biilku bixina hal shilin lagama rabo ayada sidaas xaq dheeraaduu ku yeeshay tan labaad waa midda muhiimka in la fahmey ma uu awoodo marar badan laakiin gabadhu sida badan waa awooda laakiin wuxuu yidhi oo daba dhiga halkaas waa meesha muhiimka ahe oo la rabo aduguna inaad ogaato oo ku fakertee hadduu u qasto inuu dhibo oo waa maxay gabadhan waxaa la rabaa inay ku dhowrsanaato oo uu nin u noqdo waa awoodaa waa isku diida iyadu dhiba fa xaraamun xaraam wey markaasna celo allah ku dhece asagana maxaa yeelay walahunna milu ladii calayhim ilaa wuxuu leeyahay dumarku waxay xaq u leeyihiin inta xaq lagu leeyahi oo kale ah, soo ma jeedi laakiin mada awoodan ilaahay wuxuusan qofka awoodin ilahay cadaaba ma may ah, ma awoodana looma sina sida badan ah, gabadhu inay awoodaa badan laakiin ninku inuusan awoodin marar badana dhici karta marka masaladaasna waa sa masalo muhiimo xaafid ibnu xajar xadiiskan ka soo saara oo cajiib wey wuxuuna ka soo qaaday sharax waxaa weeye ibnu abi jamr wuxuu yidhi ibnu abi jamre wuxuu yidhi xadiiskan wuxuu ishaaraa in ilaahay daacadiisa addoonku laasimo oo uu ku sabro cibaadada alle asagoo ka shukrinaya sida ilaahay addoonka u ilaaliyey bal fiiriya ilaahay kama tegin hal shay oo addoonka xuquuqdiisii ka mid ah ee ilaah wuxuu u yeelay cid u istaagta ilaa la gaarsiiyey alle malaa'iguu u sameeyey xaqaaga haddii lagu xadgudbo lacnadayda qofka ku xadgudbay bal ilaahay siduu kuu ilaaliyo fiil ha ilaahay siduu kuu ilaaliyey xuquuqdaadii oo dhan alla waa ilaaliyey ilaa la gaaray xaqaaga haddii lagu xadgudbo malaa'iga alla u diyaariyey oo lacnadayda qofka ku xadgudbay bal fiiri ilaaha sidaas kuu ilaaliyey inaad daacadiisa dayacdaa waa jazaarnimo waa abaalka dhac waa abaalka dhac marka in daacada ilaahay lagu sabro oo la ilaaliyo weeye wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed